bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الnawwiy raximh اllah tacaalى baabu ma yaqulu fi صabيxaة الجumcة baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo fii sabiixati ljumcati jumcada subaxeeda waxa u dhahayo qaala alimaamu raximah llahu tacaala iclam waxa uu yiri ogow ana kula maa yuqaalu wax kasta oo la yiraahdo fii gayri yowmi ljumcati jumcada maalinteeda waxaan ahayn oo adkaar ah oo aan soo marnay subaxdii la akriyo yuqaalu waa la dhahayaa fiihi jumcada dhexdeedana waa lagu dhahayaa wayasdaadu wuxuu dheeraadsan wuxuu ka siyaadsan yahay wayasdaadu waxaa ziyaadayo istixbaabu kathrati dikri dikriga bada badintiisa sunanimadeeda fiihi maalinkaa dhexdeeda la badiyo dikriga la badiyo calaa geyrihi laga badiyo ybwayasdaadu wayasdaadu waxaa ziyaadayo istixbaabu kathrati dikri dikriga badnaanshihiisa sunnanimadiisa fiihi maalinka jumcada dhexdeeda la badiyo calaa geyrihina laga badiyo geyrkiis wayasdaadu kathratu salaati ayaa ziyaadayo salligii badintiisii calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh ali wasalam salligii badnaanshihiisa nabiga korkiisa lagu saliyo sala allahu aleyh ali wasalam yani maalinta jumcadu adkaartii in la badiyo salliga nebigana la badiyo ay badnaadaan labadaasba ayay dheer yihiin maalmaha kale inta kalena maalmaha kale waa la siman yihiin ayb inta kale marka maalmaha kale way la siman yihiin ayb waraweynaa fi kitaabi ibni sunniyi ibni sunni kitaabkiisa waxaanu ku warinay ayuu yiri can anasin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo sabiixata yowmi اljumucati maalinta jumcada subaxeeda qabla salaati alghadaati salaada subax ka hor astaqfiru اllaha aladi laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuumu waatuubu ilayh astaqfiru allaha ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiisanayaa alladii allaha oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allihii nool ahaa alqayuumu ee danaha khalqiga oo dhanna kii u taagnaanshada badnaa ahaa ayb isagana isu taagan oo aan cidna ku tiirsanayn wa atuubu ilayhi isaga ayaan usoo noqonayaa xaggiisa halaatha maraatin qofkii yiraahdo gafara allaahu ilaahay wou dhaafayaa dunuubahu dunuubtiisa walow kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xumbadeeda haba ahaato oo kale ayb xadiidkaas ayaa marka uu keenay ayb ibnu sunni ayaa wariyey min riwaayati isxaaqa bni khaalid can cabdilcasiiz bni cabdillaahi alqurashiyi can khusayf can anas ayb wa khusayf mukhtalafun fiihi ibnu xajar saasuu yihi nataa-ij lafkaarka walam yasmac min anas inqidaacna waa ku jiraayo anas waxba kama maqlin isaga wa cabdulcasiis cabdulcasiiska sanadka ku jirana ittahamahu axmedu bilkadib imaam axmed ayaa wuxuu mutaham inuu yahay ayuu sheegay kadib been ayuu ku yani tuhmay isxaaqna qaala bnu cadiyin lahu axaadiidu munkara qultu walmacruufu fii hada almatni bigayri taqyiidin biwaqtin sida macruufka waxa uu yihi matnigan waa inaan waqti lagu xirin salaada subax jimcada ka hor iyo kadib iyo midna aan la dhihin wa jaa muqayadan biwaqtin aakhara wuxuu yimid xadii dikrigan isagoo waqti kale lagu qayday ya fii baabi maa yaquulu ida araada an yanaam marka uu gaaro baabu maa yaquulu idaa araada an yanaam ayuu ku sheegi doonaa ayb ayb wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin min adducaai ducadii la badsado fii jamiici yowmi ljumucati maalinta jumcada dhammaanteed min duluuci alfajri laga bilaabo waagu markuu beriyo ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacda laga gaaro rajaa-an maxaasaa loo yeelayaan rajayn la rajaynayo limusaadafati saacati alijaabati saacatu lijaabada haleelideeda faqad ikhtulifa fiiha waa la isku khilaafay calaa aqwaalin kahiiratin aqwaal badan ayaa la iskugu khilaafay saacatu lijaabada faqiila waxaa layihi hiya bacda tuluuci alfajri salaada fajarka dhalashadiisa kadib waay qabla qabla duluuci shamsi qoraxda intaynay soo bixin ka hor fajirku markau dhashay jimcada ilaa qoraxda intaynan soo bixin ayay ku jirtaa ileey saacatul ijaabana waxaa layihaha waa waqti gaaban oo jimcada ku dhex jiro oo qofka haddii uu haleelo ama uu gaaro isagoo ilaahay u taagan dartii oo salaadii tukanayo ama ducaysanayo ilaahay u aqbalayo waqiila waxaa layihi bacda tuluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ka bacdi waqiila bacda zawaalina waa layidhi qoraxdu markay cirka bartankiisa ka iilato ka zuusho waqiila bacda alcasrina waa layiri waqiila hayru dalikana waa layiri wasaxiixu sida saxiixa bal sawaabu sida sawaabka ah aladii laa yajuusu hayruhu heyrkiis ounan banaanayn maa habata fii saxiixi muslim waa wixii saxiix muslim ku sugnaaday can abi muusa alashcariyi can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama annahaa iyadu saacatu lijaabada maa bayna juluusi limaami imaamka fariisashadiisa ama fadhigiisa calal mimbari uu ku fariisto mimbarka korkiisa uu ku fariisanayo ilaa an yusallima ilaa intuu ka salaamo noqsado waay min asalaati salaada uu ka salaamo noqsado imaamu nawowi marka wuxuu leeyahay sida aan keyrkeedba aynan ahayn oo aynan banaaneyn keyrkeedba waxaa weeyaan maadaama xadiidkan kusoo arooray abuu muusa al ashcari waa markuu imaamka mimbarka soo koro ilaa salaada ay ka dhamaato jumcada inta udhexaysay ku jirtaa saacatul ijaabada ayb sidaasuu tilmaamay meeshaa marka ibnu xajar waa tacliiqiyayo waqad ikhtulifa fiiha yani saacat alijaaba ayuu ujeedaa qultu alqowlaani alawalaani laa asla lahumaa thaabitun labada qowlo hore uu sheegay salaada subax ilaa qoraxda ay kasoo baxdo qoraxda intay kasoo baxdo ilaa iyo duhurkii wax asala malaha laha buu yiri waalqowlaani alaakhiraani labada qowlee dambana humaa asaxu maa warada fii dalika wuxuu kusoo arooray waxa ugu asaxsan ayb qowlka dambena waa maxay casirka ka bacdi ayb wawasafa shaykhu alaqwaala biannaha kahiiratun ayb aqwaalshu inay badan yihiin buu ku sheegay jamaca minha ibnulqayim fi lhadyi nabowi ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu kusoo bixiyey oo ku ururiyey axada cashara qowlan kow iyo toban qowl waijtamaca lii minha naxw larbaciin aniga haddaan ibnu xajar ahayna wuxuu leeyahay waxaa ii ururtay afartan qowl inay ku jirto saacat lijaabada laakiin bacduhaa yumkinu tadaahuluhu laakiin qaarkood waxaa dhici karta inay isdhex galaan waqad bayantuha fii fatxi ilbaari ayaan ku cadeeyey buu yihi naasiban kula qowlin liqaa'ilihi anoo qowl walba qofkii yiri u nisbaynayo maca bayaani alkitaabi aladii dukira fiihi mubayinan lixaalihi anoo weliba kitaabkii lagu sheegay ama kitaabkii uu musanifkaas ku sheegay ninkaa qowl kale ku sheegay anoo cadaynaya islam sheegayo islamarkaana cadaynaya xaalka ayb nataaij ulafkaarku sidaa ku leeyahay ayb waxa uu yidhi marka wsaxiixu bal isawaabu aladii laa yajuusu hayruhu ma habata fi saxiixi muslimi can abi muusa alashcariyi can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama annaha maa beyna juluusi alimaami cala almimbari inta udhexaysa imaamka mimbarka markuu ku fariisto ilaa an yusallima ilaa uu ka salaamo noqsado min asalaati baabu maa yaquulu idaa alacat ishamsu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa alacat ishamsu qoraxda marka ay soo baxdo marka labada qowl ibnu xajar sheegayna midna waa kan midka kalena waqiila bacda alcasridaas waa labadaasa adilada marka loo fiiriya u dhow saacatulijaabada waayahay qaala waraweynaa fi kitaab baabu maa yaquulu idaa alacat ishamsu qoraxda markay soo baxdo waxa uu dhahayo waraweynaa fi kitaabi ibni suniyi biisnaadin daciifin can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa dalacat ishamsu qoraxda haddii ay soo baxdo qaala wuxuu dhahayay alxamdu lilaahi aladii jalalana alyowma caafiyatah alxamdu amaan lilaahi allay usugnaatay alladii allihii jallalanaa nagu daboolay alyowma maanta caafiyatahu caafintiisa wa jaa-a bishamsi qoraxdiina la yimid min matlicihaa meesha ay kasoo baxaysay kala yimid allaahuma yaa allaahu allow asbaxtu waan waa bariistay ashhadu laka anoo kuu qirayo bimaa shahidta bihi waxaad u qirtay linafsika nafsadaada wa shahidad bihi ay kuu qireen ay qireen malaa-ikatuka malaa-igtaada wa xamalatu carshika carshigaaga malaa-igta xambaarsan wa jamiicu khalqika khalqigaaga dhammaantood annaka anta allaahu inaad tahay macbuudkii dhabta ahaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane alqaa'imu bilqisti kii cadaaladda u taagnaayaa tahay adiga laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta alcasiizu alxakiim ilaa anta adiga mooyaane alcasiizu alle addoommadiisa ka adkaa alxakiimu xikmadda badnaa uktub shahaadatii markhaatideeda qor bacda shahaadati malaa'ikatika malaa'igtaada shahaadadooda ka gadaale wa ulilcilmi cilmiga kuwa u saaxiibkaa yacni ka gadaale allaahuma ya allaahu allow anta asalaam ayaa tahay wa minka asalaamu xaggaaga ayaa nabadgelyadu ay ka ahaatay wa ilayka xaggaaga ayaa asalaamu nabadgelyaduna ay ahaatay adiga xaggaagay ka timaadaa xaggaagayna ahaataa asaluka yaa da aljalaali waalikraam waxaan ku su-aalanayaa yaada aljalaali allaha weynaanta u saaxiibka ahow walikraami maamuuska u saaxiibka ahow an tastajiiba lanaa inaadna ajiibtid dacwatanaa baryadeenna wa an tucdiyanaa inaadna siisid raqbatanaa doonisteenna iyo waxaan damcayno wa an tuqniyanaa inaad naga deeqiso canman axad xaggiisa aqnaytahu canna aad naga deeqdayo min khalqika khalqigaaga ka mid ah allaahuma yaa allaahu allow aslix lii diini diinkayga iyo hagaaji alladii diinka oo huwa isaguba cismatu amri arrinkayga yacni dhowrsanaantiisa ah wa aslix lii ilaahu iyo hagaaji dunyaaya adduunyadeyda allatii adduunyada oo fiiha iyada dhexdeeda maciishatii nolosheyda ay tahay wa aslix lii ilaahu iyo hagaaji aakhiratii aakhiradeyda allatii aakhirada oo ilayhaa xaggeeda munqalabii gadoonkaygu ou ahaaday aakhirada aan u laabanayo u gadoomayn ilaah ii hagaajiyo ii fiicneebo ayb xadiidkan marka sida uu tilmaamay dacfi ayaa ku jira oo biisnaadin daciifin buu yiri ayb ayb ibnu cajar marka wuxuu yihi hada xadiidu gariibu akhrajahu abu bakrin albazaar fi musnadihi can isxaaq bni ibraahim albagawi ayb xadiidkana marka waxaa ku jiro caطiyatu bnu sacdin ibni junaadat alkuufi dacafahu axmed wanasabahu ilaa tadliisi shuyuukh ayb dacfigaas baa ku jira marka qaala warawaynaa fiihi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu mawquufan calayhi annahu jacala lahu wuxuu ka yeelay man yarqubu lahu jacala lahu waxa uu u yeelay man yarqubu qof ilaaliyo lahu isaga uu ilaaliyo duluuca ashamsi qoraxda soo bixideeda falamaa akhbarahu markuu u sheegay bituluucihaa qoraxda soo bixideeda qaala waxa uu yihi alxamdu lilaahi aladii wahaba lanaa hada alyowma waaqaalanaa fiihi catharaatina alxamdu amaan lilaahi allay u sugnaatay alladii wahaba lanaa allihii noo hibeeyey hada alyowma maalinkan wa aqaalanaa noo dhaafay fiihi maalinkan dhexdiisa caharaatinaa kuf kufkeennana noo dhaafay kuf kufka marka waxaa laga wada dembiga dembiga aan gelaynana noo dhaafay allahaas oo aan noo qaba qabanninoon nagu halaagin ayb allaha ayaa marka waxa weeyaan mahad lahaaday oo xadiidkan marka qiso dheer baa laga soo gaabiyey markaana ibnu xajar wuxuu yihi hada mawquufun saxiixu sanadi akhrajahu ibnu sunniyi min hada alwajhi wallahu aclam xadiidkan waa mawquufo marka ibnu mascuud ayaa ku egyahay oo marfuuc maahan oo nebiga looma koryeelin ayb marka mawquufnimada ibnu mascuud inuu sidaa dhihi jirin waa saxiix sanad saxiix ayay ku timid baabu maa yaquulu ida istaqalat ishamsu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo ida istaqalat ishamsu qoraxda haddii ay kor noqoto qoraxda markay soo kor noqoto waxa uu dhahayo waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can camri bni cabasata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama qaal maa tastaqilu shamsu qoraxda masoo kor noqoto oo masoo kor noqonayso fayabqaa shay-un shay markaa uu baaqi noqdo min khalqi illaahi tacaala alla khalqigiisa ka mid ah ilaa sabaxa allaaha allow hufaa casa wajalla waxamidahu allow mahadiyaa qoraxda masoo kor noqoto shayna ma baaqi noqdo oo ma haro oo ilaahay khalqigiisa ka mid a ah, ilaa allow u tasbiixsadaa shaygaas waana mahadyaa ilaa maa kaana min ashaydaani ilaa wixii shaydaan ka ahaaday wa actaa'i bani aadam iyo bani aadamka kuwooda duqyaanka iyo xadgudubka badan fasa-altu can actaa'i bani aadam ayaan su-aalay faqaala waxa uu yidhi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan maahane bani aadamka kuwooda sharta badan maahane iyo wixii shaydaan xaggiisa ka ahaaday maahane inta kale ilaahay ayay u tasbiixsadaan markay qoraxda soo kor noqoto marka wuxuu leeyahay marka qoraxdu ay soo kor noqoto in marka ilaahay loo tasbiixsado ayb saasuu marka ishaaraya ayb ayb xadiidkan marka macnaha saasuu ishaaray actaa'i bani aadamna waxaa weeyaan kuwa iyagu sharta badani bani aadamka ka mid a ah xadiidkana marka wuxuu ku tilmaamay ibnu xajar hada xadiidun xasanun gariibun lam yaqac ilaya ila min hada lwajhi wawajadtu lahu shaahidan can ibni cumara saadkuruhu fi lbaabi aladii yaliihi in sha allahu tacaala wahuwa mabniyun cala axadi tafsiirayni fi qowlihi ayb tastaqbil baabu maa yaquulu bacda zawaali shamsi ila alcasri baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay yaquulu ou dhahayo qofku bacda zawaali shamsi qoraxda iilashadeeda ka bacdi ila alcasri laga gaaro markay duhurka wixii ka dambeeya ilaa casirka laga gaaro waxa uu dhahayo qad taqadama waxaa soo hormaray maa yaquuluhu waxa uu dhahayo idaa labisa thawbahu maradiisa markuu labisto wa idaa kharaja min beytihi gurigiisa markuu ka baxo waidaa dakhala alkhalaa'a musqusha marka uu galaayo waidaa kharaja minhu markuu musqusha kasoo baxaayo waidaa tawada-a markuu weyse qaadanayo waidaa qasada almasjida masaajidka markuu u qasdayo u aadayo waidaa wasala baabahu albaabkiisa markuu gaaro masaajidka waidaa saara fiihi masaajidka dhexdiisa markuu ahaado waidaa samica almuadina muadinka markuu maqlo iyo walmuqiima midka aqimayo waxa uu dhahayo wamaa bayna aladaani waaliqaamati aadaanka iyo iqaamada inta u dhexayso wuxuu dhahay wamaa yaquuluhu ayaa soo hormaray waxa uu dhahaya idaa araada hadduu doono alqiyaama lisalaati salaad inuu isu taago wamaa yaquuluhu waxa uu dhahaya fi salaati salaada dhexdeeda min awalihaa laga bilaabo ilaa aakhiriha ilaa ay ka dhammaato wamaa yaquuluhu waxa uu dhahaya bacdaha salaada kadib wahaadaa kulluhu kan dhammaantiisna yashtariku fiihi dhexdiisa waxaa wadaagsanayo jamiicu salawaati salaadaha oo dhan intan aan sheegnay way wadaagaan wayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badsasho min aladkaari la badsado wageyriha iyo keyrkeed min alcibaadaati ah caqiba azawaali duhurka ka bacdi limaa raweynaahu waxaanu warinay darteed min kitaabi tirmidiyi fii kitaabi tirmidiyi aanu ku warinay can cabdillaahi bni saa'ib radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu kaana yusalii wuxuu ahaa inuu tukanayo arbacan afar ragco bacda an tazuula shamsu qoraxdu markay iilato oo duhurka la gaara ka bacdi qabla duhri duhurka ka hor intaan duhurka tukanin ka hor wa qaala waxa uu yidhi inahaa saacatun saacad weeyaan tuftaxu fiiha la furaayo abwaabu samaa waa saacad albaabada samada la furo irdaheeda fa uxibu waxaan jeclaha an yascada lii inuu ii koro fiihaa saacaddaa dhexdeeda camalun saalixun inuu ii koro camal hagaagsan qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka bacda zawaal maxaa la sameeyaa markay qoraxdu iilato duhurkiina aadan weli tukanin laakiin ou galay duhurka duhur uu soo galay maxaa la sameeya afar ragcaa la tukada oo sunno ah labo iyo labo haddaad doontana afarta isku dari kartaa duhurka intaan la tukanin ka hor afar ragco laba sunna iyo labo kale sunna waxaad niyeysanaysidna waa salaad sunno ah oo raatibo ah oo duhurka ka horeyso ayb wayustaxabu waxaa la sunneeya kahrat ladkaari adkaarta badnaanshadeeda bacda wadiifati duhri salaada duhur markii la tukada kabacdi licumuumi qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa caamnimadiisa wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa huf bilcashiyi galabkii galab marka waxawaay wixii qoraacda markay iilata kabacdi oo maalinta laga baxo nuskeeda galab unbaa iska bilowda waqtiga alcashiyi waalibkaari iyo aroorti qaala ahlu luqati waxay dhaheen alcashiyu min zawaali shamsi laga bilaabo qoraxda iilashadeeda ilaa quruubiha laga gaaro dhicid ilaa ay ka dhacdo qaala alimaamu abuu mansuur alashariyu alcashiyu cinda alcarabi carab agteeda maa bayna an tazuula shamsu wa qoraxda intay zuusho inta udhaxayso ilaa an taqruba ilaa ay ka dhacdo qoraxda ayb marka duhurkiina markaa sunnadiisii raatibadiisii la tukado iyo maxaa la sameynayaa iyo wixii kale marka adkaaro qofka uu samayn karo ayb xadiidkaas marka baabka uu ku sheegay ee horena waa xadiid xasan ah baabu maa yaquuluhu bacda alcasri ilaa guruubi shamsi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu qofka uu odhanayay bacda alcasri casrka ka bacdi ilaa quruubi shamsi ilaa ay qoraxda ka dhacdo qad taqadama waxaa hormaray maa yaquuluhu wuxuu dhahay bacda duhri duhr kadib waalcasru kadalika casarkuna sidoo kale wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badsasho badin la badiyo min aladkaari adkaarta fi lcasri casarka dhexdiisa istixbaaban sunnayn muta-akidan aada u adag fa inahaa maxaa yeeley casirku asalaatu lwustaa waa salaadii dhexe calaa qowli jamaacaatin jamaacaad qowlkooda marka la fiiriyo min asalafi kamida iyo walkhalafi aimadii dambe wakadalika sidaadaasoo kale tustaxabu waxaa la sunneeyaa ziyaadatu lictinaa'i daryeelkii ziyaadadiisii in la isku mashaqaynta iyo isdaryeelidda in la ziyaadashadeeda bil adkaari lagu mashquulo fi subxi subaxa dhexdiisa sidoo kalena marka subaxdii dhexdeedii iyaduna in adkaartii aada layskugu mashquulay fa haataani salaataani labadan salaadood subax iyo casirka waaye asaxu maa shaykan ugu saxiixnimo badan waaye qiila laga yiri fi salaati alwustaa salaada dhexe wayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badin min aladkaari la badiyo bacda alcasri casrka kadib iyo wa aakhira annahaari maalinta aakhirkeeda ayb wayustaxabu waxaa la sunneeya al min aladkaari badin adkaartii xaggeeda la badiyo bacda alcasri iyo wa nahaari akharu wa nahaari akharu yaa badnaansho badan qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wasabbix bixamdi rabbika rabbigaa huf adoo ku dheehan ammaantiisa qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ka hor wa qabla quruubihaa dhicitaankeeda ka hor wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wasabbix bixamdi rabbika rabbiga adoo mahadiisa ku dheehan huf bilcashiyi galabkii walibkaari aroorti wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi udkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakiifatan wa aljahri min alqowli bilguduwi walaasaan aayadahan o dhan waan soo marnay wa qaala tacaala alla wuxuu yihi yusabixu lahu waxaa u tasbiixsada alle fiihaa dhexdeeda masaajida dhexdooda bilquduwi aroortii iwal aasaali galabtii rijaalun rag laa tulhiihim aynan mashquulinaynin tijaaratun ganacsi walaa beycun tijaaro iyo beyc can dikrillahi aanay ka mashquulinaynin waqad taqadama waxaa soo hormaray ana alaasaala maa beyna alcasri walmaqribi casri maqrib inta udhexaysa inay tahay warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi biisnaadin daciifin can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama la-an ajlisa inaan fariisto maca qowmin qolo yadkuruuna allaha casa wajalla alla xusaayaan min salaati alcasri laga bilaabo salaada casr ilaa an taqruba shamsu intay qoraxda ka dhacdo axabu ilaya la ii jacayl badan yahay maxaan ka jecelahayna min an uctiqa inaan xoreeyo thamaaniyatan sideed oo min waladi ismaaciil ah sideed qofood oo min waladi ismaaciil saa waxaan ka jecelahay inaan la fariisto dad ilaahay xusayo casirka kadib ilaa ay qoraxda ka dhacdo warijaaluhu hiqaat buu yihi ibn xajar ila raqaashiy wahuwa yaziid bnu aban faqad dacafuuhu ayb diya almaqdisina xadiidka waa xasaniye afar sideedana afar buu ka dhigaya baabu maa yaquulu ida samica aadaana almaqribi maqribka aadaankiisu haddii uu maqlo waxa uu dhahayo aadaanka maqrib markuu maqlo rawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ku warinay sunan abi daawuud dhexdiisa watirmidiyi iyo tirmidi sunanu tirmidi can umi salamata radia allahu canha qaalat callamanii rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu ibaray an aquula inaan dhaho cinda adaani lmaqribi maqribka aadaankiisa agtiisa allaahuma hada iqbaalu leylika waidbaaru nahaarika waaswaatu ducaatika ikfir lii allaahuma yaa allaahu allow haadaa kani iqbaalu leylika habeenkaagii soo qaabilidiisii wa habeenkaagii baan gelaynaa waidbaaru nahaarika maalinkaagii sii jeesashadiisii waaye maqribka marka la gaaro maalintii waa tagtay mugtaa sii jeesatay habeenkiina waa soo jeestay marka habeenkaaga soo jeesashadiisa waayo iyo maalintaada sii jeesashadeeda wa aswaatu ducaatika waayo kuwaan kuwa adiga ducaadaada ah oo adiga dadka xaggaaga ugu yeero codadkoodii ila aadaanka waa maxayna waa duco ilaahay xaggiisa lagugu yeerayo adiga salaada soo aad ilaahay xus waayo kaale niiho ayb marka dadkii adiga dadka kugu yeerayay codadkoodii waayo midkan ila aadaankaa dhacaya mogta ikfir lii ilaahu ii dhaaf haddaba dembigeyga ii dhaaf qofka marka dembigiisa waa wax dhibka ku haayo sida badan waxa ilaahay laga laga baryo waqtiyadaas oo kale waxay tahay dembi dhaaf ayb marka la akrinayo waa kaasa ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidun qariibu akhrajahu tirmidiyu can alxuseyn bni caliy bni اlswad wahuwa aladii waqaca fii riwaayatina mansuuban ila jadihi qaala tirmidiyu qariibun waxafsatu laa tucrafu walaa abuuha qultu lam tanfarid bihi xafsatu wala raawi canha waa la mutaabiciyey faqad akhrajahu abu daawuud walxaakimu fi lmustadrag min riwaayati lmascuudiyi can abi kahiir bilafdi aladii saaqahu lmusanifu leysa fiihi waxuduuru salawaatika wafii aakhirihi ikfir lii ayaa ku jirtay waayahay baabu maa yaquuluhu bacda salaati almaqribi salaada maqrib bacdi waxa uu dhahaya cadayntiisiiba u baabihi markii maqrib la tukada maxaa la dhahayaana qad taqadama waxaa soo hormaray qariiban meel dhow annahu yaquulu inuu dhahayo caqiba kulli salawaati salaadaha ciribtooda ama dabadooda salaadaha dhammaantood dabadooda aladkaara almutaqadimata adkaartii soo hormartay wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yasiida inuu ziyaadiyo fayaquula ou dhaho bacda an yusalliya markuu tukada kabacdi sunnata almaqribi sunnada maqrib kabacdi maa rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi waxaanu ku warinay can ummi salamata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama nabigu wuxuu ahaa ida insarafa min salaati almaqribi salaada maqrib hadduu ka baxo yadkhulu wuxuu galayay gurigii buu galayay fa ragcatayni buu tukanayay laba ragco uma yaquulu wuxuu dhahayay fii maa yadcuu waxa uu ku alla baryayo dhexdeeda waxaa ku jirtay uu dhahayay yaa muqaliba alquluubi thabbit quluubana calaa diinik yaa muqaliba alquluubi quluubta midka gedgediyow thabbit quluubana quluubteenna sug calaa diinika diinkaaga ku sug duco weyn nebigu uu aqri jiray mararka qaarna waaba la weydii jiray waxaa la dhihi jiray eh, inta aada ducadan ku ducaysanaysa badanaa ma cabsanaysa markaasuu wuxuu yidhi maxaa i aamin gelinayo iyadoo ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa iyadoo quluubtu ay ku jirto laba farood oo faraha ilaahay ka mid a ah, siduu doonana uu u gedgediyo qofka hadda inuu muslim yaha laga yaaba berri gaal noqdo ama galabta uu gaal noqdo ilaah ka magan galabtii inuu gobolka u dhaco isagoo muslim ah waaguna u beriyo isagoo gaal ah caqaa-id xun iyo afcaal kufriya iyo aqwaal gaalnimo ah iyo uu iska sameeyo ama uu yeelo ayb marka waxyaabahaas marka qalbigan ilaahay baa marka ku tasarufo gedgediye in alla la baryo inuu qalbiga sugo oo uu diinka islaamka ku sugo maxaa yeele ninkii dhinto isagoo muslim ah oo aan yacni shirki ku dhex jirin naxariista allou rajo ka qabaa qofka nool laakiin isma oga wuxuu ku dhiman doono mar walba marka in ilaahay la baryo ayb maxaa yeele adiga raasumaalka aada haysato shayga marnaba inaad dhiibto aysan ahayn oo inaad ku mintida ay tahay waa maxayna waa islaamnimada wa laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah oo laga run sheego ayb ayb sidaasuu marka dhihi jiray baqiyat lxadiid marka waa tan aan sheegay waa atakhshaa calaa quluubina nebiga waxaa la weydiiyey quluubteenna miyaa uga cabsanaysaa min shayin wax miyaad ugaga cabsanaysaa markaasuu nebigu yihi maa min insaanin ilaa waqalbuhu bayna isbacayni min asaabic araxmaani min asaabic illaahi caza wajalla fain istaqaama aqaamahu wain zaaqa zaaqahu allah marka toosiy warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can cumaarata bni shabiibin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man qaala qofkii yiraahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiit wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer qofkii yiraahdo calaa ihri lmaqribi maqribka gadaashiisa bacatha allahu tacaala lahu alla wuxuu usoo bixiyaa maslaxatan kuwa ilaaliyo yatakafaluunahu yani kaga kafaalo qaada isaga min ashaydaani shaydaan xataa yusbixa inta uu ka waaberiisto yacnii iyaga markaa u xil saaranoo ilaahay oo u xil saaray shaydaan inay ka ilaaliyaan ilaa uu ka waaberiisto wakataba allaahu lahu ilaahay wuxuu u qoraa bihaa tan sababteeda oo ugu qoraa cashra xasanaatin toban xasano muujibaatin waajibiso maxay waajibinayaan jannadii wamaxaa canhu wuxuu ka tiraa cashra sayi-aatin toban sayi toban toban xumaan muubiqaatin oo qofka halaagto wa kaanad lahu waxaa uu ahaanaya bicidli cashri riqaabin toban luqun wax u dhigmo xoreyntooda mu'minaatin oo mu'minaad qaala tirmidiyu laa nacrifu licumaarata bni shabiibin samaacan min annabiy sal l slam ma ogin buu yidhi ninkaa cumaarata bnu shabiib ee nebiga ka warinaya inuu nebiga wax ka maqlay qultu waqad rawaahu anasaa'iyu fii kitaabihi camal ilyowmi walleyla min dariiqayni laba dariiq axaduhumaa haakadaa mid uu sidan oo kale yahay yani marka la leeyahay nebiga wax kama maqlin muxuu uga sheegaa marka waxaa laga yaabaa qof inuu uga soo sheegay nebiga sal l slam oo inqidaac uu ku jiro wathani kan labaad can cumaarata can rajulin min alansaar nin ansaarta ka mid qaala alxaafidu abulqaasim ibnu casaakir hada athani midkan labaad huwa sawaabu isagaa sawaabka qultu qowluhu maslaxatan bifatxi lmiimi wa iskaani siini lmuhmalati wa fatxi laami laamta oo la kordhigo wa bilxaai ilmuhmalati wahum lxarasu waardiyaasha waayahay xadiidkii kan ka horeeyey ayaa muqalib alquluubida sheegayey ibnu xajar waxa uu tilmaamay uu yiri xadiid umi salama hada xadiidun xasan midkan kale isaga marka ayb wuxuu yihi ibnu xajar hada xadiidun xasanun isaguna akhrajahu lbukhaariyu fi taariikh wtirmidiyu wاnasa-iyu can qutaybata fawaqaca lana muwaafaqata caaliyata ayb ayuu noogu dhacay xadiidka waayahay isaga laftirkiisa marka wuxuu yii mar kalena wuxuu yihi hada xadiidu xasanu min hada lwajhi akhrajahu bnu xibaana fi saxiixihi ayb marka isagoo marka salaada subax iyo ku qeydanna waa jiraa ayb baabu maa yaqra'uhu fii salaati alwitri salaada witrka dhexdeeda waxa uu ku aqrinaya cadayntiisiibuu u baab yahay wamaa yaquuluhu iyo waxa uu dhahaya bacdaha witrka ka bacdi assunnatu sunnada liman awtara qofkii ku witrinaayo bithalaati rakcaatin saddex ragco qofkii witrka ka dhigayo an yaqraa inuu aqriyo waay fil uulaa midda hore bacda alfaatixati faatixada ka bacdi sabix isma rabbika alaclaa wafi thaaniyatina qul yaa ayuha alkaafiruun wafi thaalitati ragcada saddexaadna qul huwa allaahu axad walmucawidatayn fa in nasiya haddii uu iloobo sabix sabixisma haddii uu iloobo fi uulaa ragcada hore ataa bihaa wuu kula imaanayaa maca qul yaa ayuha alkaafiruun iyadoo ay la jirto ayuu la imaanayaa fi thaaniyati midda labaad wakadaa waxaa la mida in nasiya hadduu iloobo fi thaaniyati ragcada labaad qul yaa ayuha alkaafiruun ataa bihaa wuu la imaanayaa fi thaalitati ragcada saddexaad maca qul huwa allaahu axad walmucwidateyna lala qabo ayb sidaasuu yeelayaa buu yidhi marka ayb fain nasiya ilaa aakhirihi marka ibnu xajar wuxuu yidhi min tafaquhihi waa isaga fiqigiisa iyo fahmkiisa walaysa min baqiyati alxadiidi ma aha ayb warawaynaa fi sunan ibni maajah warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnnasaa'iyi wagayrihimaa bاlisnaadi الصaxiixi can ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa sallama min alwitri ama min alwatri labadaba waa la dhihi karaa watrka ama witrka haddii uu ka salaamo noqsado qaala wuxuu dhahay subxaana almaliki اlquduus wafii riwaayati annasaa-iyi bni sunniyi subxaana almaliki alquduus halaaa maraad ayuu dhahay ayb oo taasoo marka akrinayay nasaai baa yaa kan wariyey facazuhu ileyhi owlaa nasaa-i inuu u tiiriyay ayaa yani owla ahoo wanaagsanayd ayb nusaq qaarna waa ku dhacday buuba leeyahay wabnu suniyi inamaa akhrajahu can nasaa-iy ibnu suniga nasaa-i buu kasoo saaray ayb ibnu xibaan ayaa saxiix yeelaan ayb waa xadiis saxiixa weeyaan warawa marka wuxuu sheegay wixii lagu akrinayo witirka iyo wamaa yuqaalu bacdahu waxaa la dhahayo duhurka witirka ka bacdi subxaana almaliki alquduus saddex jeer warawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi waannasaa'iyi can caliyin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahayay fii aakhiri witrihi witirkiisa aakhirkiisa allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa acuudu bimucaafaatika min cuquubatik waacuudu bika minka laa uxsii hanaan calayka anta kamaa ahnayta calaa nafsik allaahuma yaa allahu allow inii acuudu biridaaka ayaan magangelayaa ridahaaga min sakhatika baan ka magangelayaa caradaada wa acuudu bimucaafaatika caafintaada ayaan magangelayaa min cuquubatika baan ka magangelayaa cuquubadaada wa acuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa minka adaan iska kaa magangelayaa oo xaggaada wax aad khatar oo ama dhibaayo inay iiga imaadaan maadaama khayr iyo sharba alla ou xaggiisa ay ka imaanayaan marka uluuhiye iyo rububiye labadaasaa marka meesha ku jirta acuudu bika waa uluuhiye waay maxaa yeele adiga qasadkaaga isticaadadaada alla xaggiisa waa yay ahaatee minkana waxay tusaysaa khayr iyo sharba inuu alla haayo laa uxsi ma koobi karo hanaa-an ammaan caleyka dushaada aan ammaano ma koobi kari ama dushaada ammaan kuma koobi kari anta adiga kamaa athnayta saad isu ammaantay waa calaa nafsiga nafsadaada korkeeda a u ammaantay qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb halkaa marka wuxuu uga baxay waxyaabihii marka ku saabsanaa adkaartii wuxuu gelayaa adkaartii marka maqribka iyo ku tacalluqda iyo watirka hurdadii buu gelayaa marka ilaa qofka intaanu seexanin inuu witirkiisa iska tukado waa fiican tahay hadduu ka baqaayo inuu soo kici waayo habeenkii ayb markaa kadib marka jiif ayaa imaanaya ayb xadiidkan dambena marka xadiid xasan a ah weyaan tirmidi sida uu tilmaamay wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi wcala alih saxbi